ansaxayey shuruudihii naadirka iyo manduurfihiga iyo siiqadii intaba waynu ka soo baxnay waxa musanifku uu qeybtan dambe oo dhan kaga warrami doonaa asnaaf min annadir qaybo markaa qaababkii loo nadri jiray ka mid ah maarata loo nadro si markaa looga qiyaas qaato qofku u fahmo nadarka markaa qaabka u dhacayo waxa uun lagu dabaqayaa shuruudihii aynu soo aragnay ayuunbaa lagu taxqiijinayaayo halkan maaragtay ay ku dhisan tahay wuxuu markaa ka hadli doonaa qofku markuu xajka nadro sida ay maarata axkaamtun ay axwaashu noqonayso sidoo kale haddii qofku meel inuu tago uu ku nadro bal iyadana xukunkeedu sida uu noqonayo meel inuu wax ku gowraco haddii uu ku nadro iyadana xukunkeedu sida uu noqonayo waxaa kaloo uu ka hadli doonaa hadyi haddii qofku uu ku nadro iyaduna qaababka ay yeelan karto soon haddii uu nadro salaad haddii uu nadro iyo sidoo kale adoon inuu xoreeyo haddii uu nadro intaba uu kaga hadli doonaa wuxuu soo dhexgelin doonaa marka uu hadyiga ka hadlayo waxyaalo markaa hadyigii kacbada loo had maarata loo dirayey sunayaalo ah iyo markaa axkaam kaloo uu leeyahayba wuxuu ku bilaabay markaa nadr nadarkii xajka xajka markii lagu nadrayey ayuu ku bilaabay markaa saddex qaab laga dhigi karaa labana waa laga dhigi karaayo nadarka xajka iyo haddaynu kala saarno meel tegitaankeed in lagu nadro iyo in la xajay lagu nadro haddaynu kala saarno xajkii markaa laba qaybood buu ka sheegayaa in meel tegitaankeed loo nadrana arin kaloo ka gaaray noqonaysa xajkiibuu ku bilaabay wuxuu yidhi waman nadara alxaja qofkii xaj ku nadra raakiban weliba isagoo wax fuushan inuu xajiyo hadduu sidaa ku nadro faxaja deetana xajkii taga maashiyan isagoo lugaynaya lazimahu damun dhiig baa ku waajibay macnuhu waa maxay waxa weeye qofkii hadduu ku nadro inuu xajka tago de de waxa wey shuruuddii waa laga helay oo de w waa cibaade eh. abcan xajatulislaamkiina maalan de ma aha xajatulislaamka hadduu ku nadro macno ma samaynayo laakiin xaj aan xajatulislaamkii ahayn ayuu ku nadray xajkaasi waajib buu waxaa kaluu shardiyey inuu isagoo wax fuushan oo aan markaa lugaynaynin uu xajiyo taasi iyadu ma ansaxaysa waxaa la eegayaa fadli ma ku jiraa fuulidda xajka dhexdiisa wax la fuulayo mise fadli kuma jiro markaa sida saxda ee ay rajaxayaan alrukuubu afdalu min almashi in wax la fuulo xajku aan la lugayn baa ka fadli badan in la lugeeyo oo xajkii loo lugeeyo maxaa yeele waa sidii nabigu alayhi isalaatu wasalaam u xajiyey idan rukuubkii marka dee mubaax ma noqonaya sunu noqonaya mar hadduu sunno noqday waxa weeye markaa nadarkiisi isagana wuu asaxay marka xajkii aad ku nadartay wuu ku laasimay rukuubkii ama maarata inaad waxfuushadii aad ku nadartay gaadiid ku safartadiina iyadiina way waajibtay haddaad markaa iyadii ka tagto waxaad noqonaysaa qof ka tagay waajib min waajibaat alxaj ilan xajkaaga sifadiisii waajibka ayd buu kuugu biireen qofkii waajib min waajibaat alxaj ka tagana maxaa laga qaadi jiray dee baa laga dooni jiray lazimahu damun saasuu ku yiri waxaa la rabaa in lagu lasuu kaa qabta halkan iyo xajkii iyo axkaamtio layris baa laguu dhibay aad ka shaqayso ku kalaa laguu dhibaya wuxuu ku yidhi waman nadara alxaja maashiya hadduu ku nadro haddaba inuu xajiyo isagoo lugeynaya iyada ka waran hadduu ku nadiro isagoo lugeynaya inuu xajiyo horta xajkii ma waajibaya dee ha wale waa cibaade mashiigii ama lugayntiina ma waajibaysa iyadana waxaynu eegaynaa qofku marka uu lugaynayo lugaynta uu lugaynayo cibaado u lugaynayo ajri ma ka helaya mise ajar kama helayo ajri wuu ka helayaayo mashiigu sidiisaba in cibaadada loo lugeeyaa sideeda iyaduna u tahay baa la yidhi cibaado maqsuuda ah de dadkii meelaha fogfog ka imanaya nabigu waa kii lahaa makaanakum tuktab aahaarukum sowma halkiinaa ka yimaada markaa lugayntiina iyaduna waa cibaadaba cibaadada loo lugeynayey iyaduna waa cibaado maqsuuda oo sharcigu uu tixgeliyo iyaduna way laazimaysa kolley qolii qalba ishkaal ku keenoo yidhaahda dee mashigii rukuubkii baa ka fadli badan baynu haddii rukuubkii ka fadli badan yahay waa inaanu mashigii laazimin arooriyeen laakiin de madhabku waa sidan waa in mashigiina uu laazimaya mar hadduu yahay cibaado maqsuudaa markaa lazimahu lxaju buu yihi xajkii wuu laazimayaa maashiyan weliba isagoo lugaynaya wuxuu hadal ka imanayaa uun halkuu lugta ka bilaabaya halkuu ka lugaynaya wuxuu ku nadiray inuu xajiyo isagoo lugaynaya halkuu ka bilaabay wuxuu ihi min duwayrati ahlihi gurigii reerkiisa daartiisii yarayd duwayra waa taswiiru daar hore inoo soo martay reerkiisu daartii yareedee gurigii yaraa u deganaa ayuu lugta ka soo bilaabayaa buu wa qiila waxaa kaloo la yidhi mayane min almiiqaat miiqaadka ayuu ka soo lugaynaya waxay markaa culammadu leeyihiin xagga muctamadka hadii uu miiqaadka un ka xidhanayo inta ka horeysa aanu xajka sii xidhanin isagoon xidhanin uu miiqaadkii tago inuu miiqaadka u lugeeyaa shardi ma aha xajkiisi halkuu ka bilaabmaya lagaya de miiqaadku ixraamkii ka xidhay sooma markaa miiqaadka qowlka dambea muctamad noqonaya haddii qofku uu halkaa ka xidhanayo laakiin hadduu gurigiisa ka xarmanayo dee markaasuu xajka u bilaabmay gurigiisu markaa kasoo kasoo lugaynaya marka waa la doonaya intuu xajka ku jiro inuu lugaynayo marka xajkii dee wuxuu ka bilaabmayaa xarmashada markaa uu haddaba xarmanayo ayuunbaa lugtiina ay waajibaysa ama inta ka horeysa haddii aanu isagu marka hore isku shardiino inaan halkan ka lugeeyo aanu odhan u yihi inaan xajiyo anoo lugaynaya niyadiisuna aanay ahayn gurigeyga ka lugaynaya ama yani aanu tasriixinin wuxuu ka lugeynaya in halkaa ka xidha markaa miiqaadka ayaa raajix noqonaya o muctamada waa aanu inta ka horeysa xidhanin ama hadduu gurigiisa ka soo xidho de halkaa ka xidhay ayuu markaa kasoo lugeynaya halkaasu ajka uga bilaabmay ilaa goormuu markaa lugtaasi uu ku jiraya walaa yajuusu ma banaana an yatruka almashya lugaynta inuu ka tago ilaa an yarmiya fi lxaji ilaa iyo oo ramyigiiy dhagax tuuradkii xajka uu la imanayo saasuu yihi musanifku wayafruqa min alcumrati hadday cumro ahaydna ilaa iyo cumradii uu dhammaysanayo halkan markaa de waa intuu ku jiro oo xajkii lug buu ku jiraya cumradiina intuu cumrada uu ku jiro xarmashadu maarata muxrimka yahay oo dhan buu lugeynaya marka labada mid walba intuu muxrimka yahay buu lugeynaya haddaba ilaa an yar miyadan ayaa waxoogaa culamadu ay yar qabsadeen marka ilaa an yar miyadan waxaa la yidhi waxaa lagu suureyn karaa hadii ramyiga uu debdhigay ramyigii yowmunaxriga oo dawaafkii iyo xiirashadii uu ka dambeysiyey ilan waa inaga tartiibtu waa sunna soo ma markaa haddii intuu soo dawaafay oo haddana timihii xiirtay dhagax tuuradkii caqabada uu dambeysiiyey markaasuu taxalulkii kaamilka ahaa ee taxalulthaanigii uu helaya marka cibaaradu waxay inu idhaahdo ilaa an yataxalala taxalul athaani ilaa iyo labaad oo la imanayo wey iminka cibaaradiisani waxayna moodsiinaysaa in la leeyahay ramyigiiba hadduu yimaado duna kuwii kale ha u inuu mashigii joojinayo lugayntii sidaana maaha maqsuudku maqsuudku waa ilaa intuu taxalul kaamila taxalulayo intuu xarman yahay oo dhan wuu lugaynaya marka ixraamkiisii uu dhammaado waa markuu saddexdii camal dee la yimaado soo ma iyo xalqigii iyo awaafkii saddexdii markuu la yimaado marka inuu sidaa waxoogaa cibaaradiisa sheekha waxaa la yidhi ishkaalkaasaa ku yeer jira cumradiina de ka xalaaloobayo oo iyadana uu dhammaysanayo markaa de ajkii uu ka baxayo mar hadduu raamkii dhammaaday ajkii uu ka baxay baa laleeya ma cumradii fain xaja raakiban min hayri cudurin haddii haddaba uu xajkii la yimaado qofkani isagoo wax fuushan uu wax iska fuulo hadduu doonayaanu de wada fuulinba meelaha qaarkood uu rukuubkii la yimaado min hayri cudurin cudurdaar la-aan isagoo lugayn karayo oo lugtu aanay ku adkayn ee lugayn karayo aanu dhib aanay ku haynin hadduu iska maarata wax iska fuulo asaaa faqad asaaa xumaan buu sameeyey waxaan fiicnayn buu yeelay oo yacni waxa weeye arrin waajiba buu ka tegayo waa dambaabay wey wa calayhi damu de waa lagu leey waajib buu ka tegey dhiigna waa lagu wa in xaja raakiban haddii uu xajiyo isagiioo wax fuushan licudurin cudurdaar daraaddeed lugti baa ku adkaatay ku rafaaday oo lugeyn kari waayo deetana wuu iska fuulay jaaza way banaanta wa calayhi damun dhiigna waa lagu leeyay fii asaxi laba qowl baa ku jirae ka sixada badani wuxuu leeyahay qofka isaga ah dhiig baa lagu leeyahay halkan axaadiid baa ku soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid cuqbat bnu caamir saxaabigii aa garanayseen aljuhani walaashiibaa waxay ku nadartay inay kacbada u xajido iyadoo maaragtay lugaynaysa deetana nabigay isoo weydii bay tiri waa qof dumaradda lugtu way ku adkaatay rasuulka ilaahay iisoo weydii bay tiri sida ibn cabaas xadiidkiisa ku cad maaragtay way ku way ku way adkaatay laa tuiiqu dalik deetana rasuulkii baa loo soo weydiiye wuxuu hi litabshi waltarkab ha lugayso yani intay lugayn karayso hana iska fuusho markii lugtu ay ku adkaato weey oo waa loo ogol yahay haddaanay lugayn karayni inay iska fuusho xadiidkaa markaa saxiixaynku muu sheegin hadyi riwaayad kale oo imaam axmed iyo ay warinayaan ayaa waltuhdi badanatan badano ha hadiyeyso neefkeela inta badan loo isticmaala waliba ay yihahdeen laxda iyo lodana waa loo isticmaali karaa xadiidka ibn cabaas oo isagana abu daawud iyo bayhaqi ay warinayaan ibnu kaiirna weli sanadkiisu waa jayid waxaa ku jiray fa amaraha nabi sl an tarkaba watuhdiya hadyan nabigu wuxuu faray inay wax iska fuusho hadyina ay bixiso markaa hadigaasi riwaayadaas waa sheegtay sanadkuna waa fiican xadiid kaloo bukhaariyo muslim ay warinayaan odaybaa ku nadira nabigu wuxuu arkay oday la garbogalaynayo war maxaa ku dhacay buu yihi markaas ihahde wuxuu ku nadiray inuu lugeeyo nabigu wuxuu yihi ala sala sl in allaha can tacdiibi hada nafsahu laaniy ilaahay ninkani iscadibaadu iscadibayo uu ka kaaftoon yahay uma baahne ha iska fuul wa an yarkab walam yadkur fi xadiii hadi xadika hadi laguma sheegi marka maadaama axaadiis saas riwaayaadka yar kala duwan yihiin ayay labadan qowl meesha yimaadeen laakiin labada qowl waxaa markaa rajaxan in hadyigii uu waajibayo sidaa xadiidka ibn cabaas khtu cuqbata bni caamir ku sugan waaya maxaa yeelay dee nadarkii waa kan qofkii fulin kari waayo markaa nadarkii hadduu ka tegi dee inuu markaa maarata wade xajkiisii dhexdiisa waajibabu ka tegey qiyaaskii wuxuu keensanayaa in markaa hadyigii lagu yeesho waajibaadka halkaa aynu kaga baxno qofkii xaj ku nadray labadiisii suuro qofku hadduu ku nadro inuu meel tago oo maalan ku soo cibaadaysto saddex qaybood baynu u kala saarayna inuu maka ku nad inuu tago ama xaramka ama iyo inuu ku nadiray madiine iyo baytulmaqdis mid ahaan iyo inuu ku nadiray saddexdaa wixii ka soo haray saddexdaa u kala qaad waaye maka ku bilow waman nadara qofkii ku nadira almudiya ilaa makata maka inuu tago weeye imika imika lugayn iyo foolid kama hadlayn laakiin wuxuu ku nadiray inuu maka aw ila lkacba kacbada inuu taguu ku nadiray lazimahu waxaa ku waajibaya qasduhaa bixajin aw cumra inuu ku tago maka xaj ama cumro mid ahaan iska tegi maayo waayo tegidda cibaadadaah ee maka iyo maarata maka loo tagaa dee waa xaj iyo cumro mid ahaa markaa nadarkiina yuxmalu calaa machuudi sharci sharciga wixii looga bartay baa lagu fasiraya markaa tegitaanka maka ee sharciga ee cibaadadaah ee shareecada ku jiray wuxuu ahaa in ama xaj loo taga maka ama in cumro loo tago haddaba qofkaa yidhi waxaan ilaahay ballan kula galay inaan maka tago waxaan leenahay aj ama cumro mid ahaa samayso ayaa kugu waajibaya waayo waa cibaadadii loo tegi jiray weeyaan waan iska tegayaa uno taraawiixdaan kusoo tukanayaa iyo wixii lamidkaa ah, mayba me maka tegitaankeedu waxa weeyaan cibaadada loo tegi jiray almudiibati inaad maka tagto baad ku nadartay de waxa loo tagaa waa waa labadaa cibaado xataa waxay leeyihiin hadduu yidhaahdo inaan maka tagaan ku nadray anoon xajay inon cumraysanayna intan waa laska tuuraya intan anoon xajay inon cumraysanayntan waa laska tuuraya kasoo qaad male war ma xaja ma cumro ku tag baa waa sidaas saasay markaa culimmadu ay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen war ninkan hadduu sidaa eh, uu anfiyey de waxba yaanu kuwaajibi kuwaajibi yaanu jirin wuxuu yihi wain nadara almashya ilaa beyt اllaahi tacaala haddii qofku uu ku nadro almashya ilaa beyt اllaahi tacaala saasuu buu yihi inaa inuu tagaba imika yani mashiga imika dee kii lugtahaa lagama hadlaye ama lug noqdo ama rukuub ha noqde meesha waxaa la rabaa ilaa beyt اllaahi tacaalaada inuu beydkii ilaahay tago ayuu ku nadir beydkaa ilahay waa keede walam yaqul muu raacin alxaraam beydkii ilaahay xaraamka ahaa ee masjidulxaraamkii muu odhan wuxuu yihi waxaan ku nadiray inaan beydka ilaahay tago haddii uu alxaraam odhan lahaa beyt illaahi alxaraam hadduu odhan de makay noqon lahay wuxuu lamid noqon laha kii yihi inaan maka tagaan ku nadiri ama uu niyoon lahaa baa la yidhi o nadar almash beydka ilaahay inaan tagaan ku nadiray oo niyadiisuna ay tahay maka iyaduna waa la baa layihi kor hadduu waa ugu filan tahay waa inuu maka tago xaj ama cumro ku tago laakiin markaaynu ni war maxaad niyeysay na wallahi kelmadun baa soo baxday wax alla waxaa markaa maskaxda ku qabtayba may jirin buu yidhi beydka ilaahayna wuu walam yaqul alxaraam xaraamna muu raacinin lam yalzamhu lmashyu calaa daahiri اlmadhabi waqiila yalzamhu wuxuu lam yalzamhu kuma laazimayo almashyu inuu u lugeeyo uu tago maka calaa aahirmadhabi madhabku siduu yahay maa qofkan dambekaba buu sheegin beyt ilahay markuu yihina dee beytka ilaahay makana wuu noqda meelo kalena wuu noqda marka kol haddaanu wax maka si gaara u tilmaamaya sheegin qalbigana aanu ku qabanin waxba meeshaasi maka ma noqonayso waxba markaa kuma waajibayaan saas weyaan madhabku wa qiila waxaa la yidhi yalzamuhu maya waa ku waajibo marka beytka ilahay la yidhaha inta badan masjidulxaraamkaa loo jeedaayo curfigiibaaba sidaa marka la ilaaqo sheegaya baa la yihi laakiin dee masaajidado dhan baa buyuuddii ilaahay halkaa kaga baxkaa masjidkii rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo bayt lmaqdis haddii qofku tegitaankooda uu ku nadro wain nadara almashya ilaa masjidi rasuuli illaahi sala allahu alayhi waala alihi wasalama hadduu qofku ku nadro inuu masjidkii rasuulka uu tago aw ila masjid alaqsaa ama masjid aqsa inuu tago haddii qofku uu ku nadro lazimahu dalika arrinkaasi waajib buu ku noqonayaa fii axadi alqowleyni labada qowlee masalada ku sugan midi siduu leeyahay duuna alqowli alaakhir laakiin qowlka kale siduu leeyahay laazimi mayso meeshii labaad wuxuu ku nadray inuu tago masjidkii nabiga alayh salaatu wasalaam ama bayt lmaqdis nadarkaasi ma ansaxaya laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay waxma ansaxayo sababtu waa maxay de wuxuu leeyahay cibaado loo soo safro oo maka iyo eh, maka loo taga mooyaane madiine iyo baytulmaqdis cibaado ku tacalluqday ma jirto xajna kuma tacalluqin cumrana kumay tacalluqin marka dee fadli way leeyihiin soo lugayn cibaado loo soo lugayo maaragtay ku tacaluqday oo gaarhi ma jirto mar haddaanay taasi jirin waxba eh, loo soo lugayn maayo qowlka kale wuxuu leeyahay yaanay yeelanba cibaado u gaare fadli u gaara bay leeyihiin oo salaaddii lagu tukanayey baa midna boqol kuna eh, midna shan boqol riwaayadka qaarkood say sheegeen ma laba boqol iyo konton marka dee waxa weeye fadli baa ku tacalluqay marka maadaama uu fadli gaaray ku tacalluqay fadli gaara leeyihiin dee fadligaasaa loo qastayaa meeshii waa qurbe mubaax maahee cibaadadaa meesha ku tacalluqdae wuu ansaxayaa kaasaana xoog badano xadiidkii baaba loo cuskaday laa tushhadu rixaalu ila ilaa alaaثati masaajida almasjid اxaraami wamasjidi hada wamasjidi beyt اlmaqdisi akhrajahu fi صaxiixayn saddex masjid mooyaane kuwa kale looma xal ka xidho yui nabigu aleyhi salaatu wasalaam looma safro yani marka culimadu wa ka ka adika ka fahmeen yani nadarka loo nadrayaa ma guntamayo kuwa kale saddexdan unbuu nadarkoodu guntamaya markaa masjidkii nabiga haduu qofku ku nadro wuu guntamaya baytlmaqdis hadduu ku nadro wuu guntamaya waayahay xadiid kaloo tilmaamayana waynu sheegi doonaa marka aynu naam ah, musanifku ma uu sheegay masladaas lakiin waanu tilmaamay waxaa kaloo tilmaamaya xadiidkii jaabir radi allahu tacaala canhu ee ku jiray abu daawuud iyo ay warinayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid yowma alfatx markaasuu yhi ya rasuula allahi inii nadartu in fataxa allahu calayka makata an usaliya fii beyt ilmaqdis waxaan ku nadray rasuulki ilaahay haddii ilaahay maka kuu furo inaan baytulmaqdis kusoo tukadaan ku nadrin soo arki mayse markade waa inaan u socdoon tagoon halkaasoo salaaddii kusoo tukado nabigu alayh sala sla u ku yihi salli haahuna waa maalintii fatiga wadda makaa la jooga halkanba ku tuka buui markaasuu ku celiyey markaasuu nabig ku yri war ku tuko markaasuu ku celiyey markasuu yidhi adaa yaqaan haddaba shanaka idan <laughs> haddaad iska lifayso ilaa halkaa soconaysa adaa yaqaano waa kuu sheegay marka waxay culimadu halkaa ka qaateen nadarkii wuu ansaxay haddaanu ansixin wuxuu odhan lahaa waxba wax ka soo qaad male markuu ansaxayna nebigu wuxuu u sheegay meeltii ka fadli badan deetana xadiidkaa waxay ka qaateen qofka ku nadra inuu baytulmaqdis tago ama masjidka nebiga tago inay kaga filan tahay inuu maka tago oo hadduu qofku ku nadro inuu kusoo ictikaafo masjidka nebiga ama bayt اlmaqdis inuu kusoo ictikaafo hadduu ku nadro waxaa kaga filan inuu maka ictikaafo waa ka wada fadli badan sidoo kale baytulmaqdis waxaa kaga filan masjidkii nebiga maxaa saa ka fadli badan laakiin kii fadli badnaa kii laga fadli badnaa naaib kama noqon karayo bedel kama noqon karo saasay culamadu ka qaatay waay riwaayad kale waxay ahayd ba waladii bacaa muxameda bilxaqi low sallayta haahunaa lawafaa canka kula salaati fii beyt اlmaqdis riwaayad kale oo imaam axmed iyo abu dawud ay soo saarayaanba wuxuu leeyahay allihii xaq igu soo saaray baan ku dhaaranayaa haddaad halkan ku tukato waa maka masjidulxaraamki wuxuu kaa gudi lahaa salaad kasta oo baytulmaqdis markaa de isagaa markaa ka fadli badan kaaga filan idan wuu lazimhu dalika fi axad اqowleyn kaasaa muctamadkii waay goobihii kale hadaba wain nadara اlmashya haddii uu ku nadro inuu lugeey maarata u socduu tago ilaa siwaa ilaa maa siwaahuma wixii ka soo haray oo min almasaajidi masaajidiya lam yalzamhu lmashyu inuu tagaa ama kumay waajibin waxaa ilaahay igu leeyahay waa tir inaan kusoo tukado he magaalo heblaayo halkaa ganba iskaga tuko isku mid un salaadun nadar salaadun baad ku ansaxday inaad salaad tukatun baa nadarkaagaasi ka ansaxday waxaan kale ee eh, inaad meel heblaayo taga sheekadani waxba kama jiraan waxba cibaado maaha de in magaalo heblaayala taga waxba cibaado maaha kol haddaanay cibaado ay fadlina aanay gaarana aanay lahayn halkaaganaad iskaga tukanaysaa salaaddii meeshii aad ku tukataba way kuugu filan tahay weeyaan xadiidkii laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajidana waa laga qaatay in aan markaa meel kale nadarkeedu aanu guntamayn halkaana waxaad kaga baxdaa markaa qofkii ku nadira inuu meel tago si ugu soo cibaadaysto waay qofkii ku nadiray inuu wax gawraco oo meel uu ku gawraco muxuu yihi sheekhu waman nadara qofkii ku nadra annaxra inuu neef ku gawraco bimakata maka lazimahu waxaa ku waajibay annaxru bihaa maka inuu ku gawraco wa tafriqat laxmi hilibkana u qaybiyo calaa ahli اxarami dadka meesha degane masaakiinta wuxuu ku nadiray inuu maka awr ku alo dee way ku waajibaysaa waa inuu awrkii maka ku alo intuu halkan ku alo inuu hilibka qaado laga yeeli maayo halkaa ku qalbaa l maxaa yeelay cibaadada ikhtisaas baabay maka ku leedahayba oo cibaadooyinka maka laga qabto dee naxrigaaba ka mida lagu gowraco hilibkiina kol haddaad maka ku gowracday waxa yeelanaya wixii maka lagu gowraco waxaa iska lahaa masaakiinta maka ee cibaad ahaan loogu gowraco masaakiintii makaad baa yeelanaysa waa saynu soo sheegnayo xamla linadri calaa machuudi sharci wey wixii looga bartay ayaa dee lagu fasirayaayo sharciga waxaa looga bartay neefkii maka lagu gowraco inuu cibaado yahay la siiyo wain nadara naxra watafriqata fii baladin aakhara lazimahu buu yihi wain nadara hadduu qofku ku nadro annaxra inuu neefkii ku gowraco watafriqata kuna qaybiyo fii baladin aakhara meel kale lazimahu way ku waajibaysaa iyaduna wuxuu yihi ilaahay waxaan ilaahay ballan kula galay inaan burco awr ku qalo hilibkiisana ku qaybiyo sidaasuu yihi dee way ansaxaysaa maay waa sadaqad marka waa cibaada wixii kor hadday cibaado tahay yalzam markaa gawriciina waa inuu burco ka dhaca bay yihahdeen oo sababta waa maxay dee waxay yidhaha dad meelo kale kusoo qasho hilibkiiyo baarixia ayaa dadka u keenaysaa markaa lagama yeelayo waxaa la doonaya <laughs> hilibkiioo daraya fresh inaad markaa masaakiintii uqeybsaan la doonay marka yaanu gawraca halkaa lagu gawracayaa fadliba yeelanine sadaqadiibuu de wanaageedii qeyb ka noqonaya sadaqadii baana cibaadadu tahay gawraca aad magaalo ku gawracaysaa fadli gaara male waba mu waajibin lidalik culamada qaarkood waxay hahdeen hadduu kambalkeeda ku gowraco uu markiiba qaybiyey iyaduna waa caadi maxaa yeelay wax maarata laga cabsanayaa ma jiro gawriciina dee meelaha kalun bay ula simanta laakiin hilibkaa waxaa iskale masaakiinta magaalada aad magacooday iska ilaali cidka meel kale geyso ama wax soo qaado magaalo kale lagaama ogolo ciddan aad u nadartay ayuunbaa intan iskale cidda markaa halkaa joogta iskale wain nadara naxra watafriqata fii baladin aakhara meel kaloo aan maka ahayn hadduu ku nadro inuu kuna gowraco kuna qaybiyo wey saasuu ku nadri lazimu laakiin hadduu yidhaahdo waxaan ku nadray inaan burca neef ku qalo intaa keliyuu yidhi muu raacinin kuna qaybiyadii ma ansaxaysa wuxuu ihi wain nadara naxra waxdow haddii uu ku nadro uun inuu ku gowraco magaalada oo aanu raacin aan ku qaybiyana meeshuna ma maaha dee magaalooyinka kale loogama baran cibaado sharciga ku soo aroortay oo magaalo heblaayo wax ku qala oo maaragtay la yidhaahdo sharciga de kuma kuma marka meel kaloo looga qiyaas qaataa ma jirto culamadii markaa waa isku yar qabteen faqad qiila waxaa la yidhi yalzamahu naxru waxaa ku waajibaya inuu kuna gowraco watafriqatu kuna qaybiyo hilibkii oo sadaqadiina ay waajibaysa oo tii hore ayay la mid noqonaysa wa qiila waxaa kaloo la yidhi mayaane laa yalzamu waxba kuma waajibayaan ka nadarkiisoo ma asixin maxaa gowrac keliyuu nadiray gawrac keliyo aanay wax kale la socon meesha wax lagu qarayaan aanay maka ahayn sharciga kuma jirto gawraca sharciga ku jira dee wuxuu ahaa meel ku tacalluqay waa meeshu waa maka makana wixii ku tacalluqay waa la garanaya axkaamtiisa cidda yeelanaysa iyo wii lagu gawrasa ay noqonayso laakiin magaalo hiblaayan aan ku gawraca ilaahay igu leeyahay waa tiri haddaanu gawricii waajibin hilibkan axkaamtiisa xaggee laga keenaya dee maaragtay meeshii maka maaha yaa yeelanaya hilibkan muxuu yahay gawracan keliyi waxba kuma tacalluqayaan macnama yeelanaya marka odxiyana wixii ma aha kol haddaanay markaas sidaa ahayn gawracaa keliyi ma laasimayobu qiilkaasi leey waana ka markaa muctamadka maxaa yeelay qofkan dee gawrac keliya u sheegay sadaqadna muusheegay cibaadaduna sadaqaday noqon laha hore wuxuu leey may way laasimaysaa maxaa yeelay neef inaan halkaa ku gowracaan ku nadrin waxaa loo fahmayaa de hilibkiisana aan qaybiyo oo masaakiintii inaan siiyo ayaa curfigii sheegaya xadiidna waaba loo helay qiilkaa kale oo nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimidoo markaasuu yihi yaa rasuul allah inii nadartu an anxara ibiilan bibuwaana meesha buwaano la yidhaah inaan neef ku gowraco ayaan ku nadray deetana nabigu wuxuu ku yidhi alkaana fiiha kaana fiiha waan min awhaani اjaahiliyai yucbad waar masanabaa meesha ooli jiray la caabudayo markaasuu yihi may markaasuu yihi haddaama ciid may ku lahaan jireenoo meesha ciidahoodiibay gaalada ku qabsan jireen may buu yihi tiina nebigu wu fi binadria nadarkaagii fuli fainahu laa wafaa linadrin fii macsiyat اllahi walaa fii ma laa yamliku bnu aadam marka xadiiskuna waa saxiix wey bal calaa shari shaykheyn ayaaba eh, mxu ahay eh, ibn lmunaqin iyo ibn kaiirba ay leeyihin saxiix ala shari shaykhayn marka xadiidkaas de buwaana waxay yhahdeen meel yumbuc u dhow qaarna makay u dhowdahay bay yhahdeen marka meel yumbuc u dhow hadday noqoto dee xaranba shaqa kuma le ninkana wuxuu anxara ibilen waa sufyaan ibni kardan ba kardan ibnu sufyaan baa la odhan kardan ibnu sufyaan sida uu ku soo aroorinayo khati bagdaadi fi lambaai lmuxkam i aaadii mubham i aaadii mubham fi asma mubham manaas alamba اmuxkama fi axaadii اmubham inu habaan umalaynaya ama maarata fi asma اmubham naam asmaada mubhamka ee axaadiista ku jirtu ayuu maaragtay ka qoray kitaabka inuu xadiis kastoo qof mubhami ku jiraba bal hadda magaciisii u raadi kardam ibnu sufyaan markaa wuxuu ku nadray inuu halkaa geel dee geeliina nabigu alayh salaatu wasalaam markuu iska hubsaday inaan meeshaa macsiyo aanay ahayn nadarku nadar macsiya inaanu ahayn war masanan baa meesha wa loogu qali ma jin meesha wa loogu qala ma ciid gaalaa ka jirta wixii markaad iska hubiso hadduu may wixii o dhame ku idhaahdo ma cid baa markaa laga ba adii maarata awliye iyo waxyaalo dee meesha wax loogu qali jiray oo awliye laga baqanayo oo layskaga aamusiinayso dadka qaarkood ay aaminsanaayeen maarata dhibaato ay ka imanayso awliyadu ay dadka dhibayso haddii halkaa neef la geyn waa lagu daadin waayo taasoo kale de markaa waa laska ilaalinaya laakiin haddii wuxuu iska yahay uun wax aan waxaa inay markaa waajibayso dee markaa neefkiina markaa in la qaybiyo masaakiinta la siiya ay noqonayso ayaa markaa qowlkaasi wejigaasi ayuu xadiidkana mid maarata daliil u noqonaya kaa dambea markaa culamada muctamada kan hore laakiin de isagana xadiidka n waaba saxiix ayaa isagana xoojinaya wuxuu yihi sheekhu waman nadara an yuhdiya shayan mucayanan imikana hadyigii ayuu gelayaayo wuxuu yidhi waman nadara kii ku nadra an yuhdiya shayan mucayanan inuu hadyi mucayana u diro ila lxarami xaramkii hadyi mucayana maxaa laga wadaa yani maalan wuxuu yidhi ha shaydaa waxaan ugu nadiray hadyi inaan ka dhigo oon xaramka u hadiyeeyo ama laxdaydaa waxaan ku nadiray in saasoo kale ama waxaabuu yihi gaarigaygaa waxaan ku nadiray inaan xaramka u hadiyeeyo waay wuxuu yihi sheekhu waman nadara kii ku nadra an yuhdiya inuu u nadro shay-an mucayanan wax markaa cayiman oo hiblaaye uu yihi ilalxarami xaramka inuu u hadiyeeyo naqalahu geyn naqalahu ilayhi wuu u qaadaya halkaasuu geynaya halkaasaa la geynaya in kaana mimaa yunqalu hadduu yahay wixii markaa la la rarayey deetna masaakiinta halkaa joogta ayaa dee lagu sadaqaysanaya yeelanaysa wain lam yumkin naqluhu waxaani wax la qaadi kara haddaanu ahayn sida guri oo kale baacahu wuu iibinayaa wanaqala amanahu lacagtiisuu qa wuui waxaan ku nadray gurigayga inaan maka uhadiyeeyo maaragta kacbada inaan uhadiyeeyo ama xaramka aan uhadiyeeyo de gurigii qaadi kari maysid wax qaadmaya maaha maxaa lagu leey iibi lacagtana ma ka geeyo masaakiinta uqayb wain nadara alhadya haddii uu ku nadiro lafdiga alhadya hadduu isticmaalo oo calaya an uhdiya alhadya alhadya alifya laambu raaciye wa alaqa laakiin neefku noocuu noqonaya muu sheegin hadyiga inaan ma ka geeyo ayaan ku nadiray buu yidhi hadyiga wa mucarafuu sheegay alhadya buu yihi markaa dee hadyigii sharciga kusoo arooray ayuunbaa ka gudaya wuxuu i lazima waxaa ku waajibaya aljadacu min adani neefkii markaa ilka dhacsaday ee idaha ahaa aw ithaniyu min almaczi ama laba jirkii riyaha aw ibili walibili geelana anigiisii kii ilkuu soo baxeen shan jirkay walbaqari lodana anigeedii waa kii laba jirka ahaa markaa neefafkii odxiyada geli jiraynu soo aragno ayuunba dee hadyigana gale mar hadduu alhadya yidhi uu macrifo ka dhigay dee hadyiga la yaqaane sharciga kusoo arorin calaa maxmuudin sharci baanu ku fasiraynaay kaasuu noqonaya wain nadarah an yuhdiya hadduu ku nadray inuu hadiyad u diro kacbada inaan hadiyad kacbada u diro aan ku nadray hadduu yidhaahdo lazimahu waxaa ku laazimi maa dakarnaahu kaa aynu sheegnay fii axadi qowleyn labada qowl mid ahaan waa jadiidkiiye wamaa yaqacu calayhi ism wax un hadiyad noqon kara fi qowl aakhari qowlka kale siduu leeyahay inaan xarabka hadiyad u diraan ku nadray buu yihi wax inaan xarabka u hadiyeeyo baan ku nadray hadduu sidaa yidhaahdo oo an yuhdiya waxay leeyihiin halkan ma hadiyad oo dhan ba ila hadiyadii kitaab bay noqon kartaaba qur-aan wax yar buu noqon karaa qalin buu noqon karaa marka imaam shaafici qowl mar wuxuu yihi waa qowlkiisii qadiimka ahaaye qofkani hadyi muu odhanaya hadyigii maaragtay muu odhan la yaqaane inaan kacbada wax u hadiyeeye buu yihi dee qalinna noqoto inuu waxun hadiyeeya laga doonaya maa yaqacu calayhi ism wax un hadiyad lagu sheegi karo inuu diro qowl saasuu leey laakiin muctamadko jadiidkai wuxuu leeyahay mayane kacbada wixii loo hadiyan jiray waa la yaqaano waa xoolo sharcigana saasay ugu soo aroorta marka an yuhdiya hadduu yihi an yuhdiya hadyan ama an yuhdiya ila alxarami hadduu yidhaahdo waxaa waajibeeye wixii hadyigii sharcigae la yaqaanayo waa ka aynu alka hore kusoo sheegnay jadacadii idaha iyo kuwa kale anigood wain nadara badanatan fi dimati lazimahu maa nadara buu wain nadara hadduu qofku ku nadro badanatan badano ereyga badano ayuu isticmaalo fi dimmati markaasa badanadaasoo dee dimadiisa mid cayiman maaha taabuu odhanin inaan badano maaragtay gowraco baan ku nadray buu yihi ama aan hadiyeeyo an geeyo lazimahumaa nadara buu yihi waxa uu ku nadray ayaa de qofkan waajibayo waa neef geela fain acwazahu libilu hadduu geelii waayo akhraja baqaratan sac buu geynayaa kacbada maxaa yeelay dee sucu neefka geela halkiisii wuu geli jiro waynagii soo aragna fain acwazahu lbaqaru lo-na hadduu waayo akhraja sabca min alghanami toddoba laxaad toddoba ariya ayaa dee neefka geela u dhigmayey toddoba doonaya kaasi waxa weeye waa ki markaa waa qowlka muctamadka wa qiila wejhibaa wuxuu leeyahay huwa mukhayarun bayna ahalaaati qofkan isagay waa la kala dooransiinayaa saddex saddexdan ayaa la kala dooransiinayaa mukhayarun maaad qorankaa bayna soo beenada iga dhacsan ya huwa mukhayaru bayna halaaثati saddexdaa ayaa la kala dooransiinaya marka horeba oo inuu toddoba aryo geeyo iyo inuu sac geeyo iyo inuu maaragtay hal geeyo waa isugu mid lama kala markaa horeysiinayo saddexdu waa isku mid kuu doonaha sameeyo ayuu qiilkani leeyahay laakiin sida saxda badana de waa neefka ila sheegaysa sideeda haddii la waayona dee saca ayaa kusoo dhawaanayo toddoba neef booskoodii gelay halkan markaa wuxuu ka gelayaa sunayaal hadyigu leeyahay wuxu uhi wayustaxabu waxaa la suneeyaa liman ahdaa shay-an qofkii eh, markaa hadiya kacbada u diraya min albudni oo markaa xoolihiiya markaa budni imika wax weeyaanuun waa xoolihii noola ama ha noqdo geel ama ari ama lo ha laakiin isagoo halkan sheek halka bud waa geeli geeli ka hadlaya hadda wayustaabu waxaa la jeclaystaa liman ahdaa shaya min albudni wax geelii kamida qofka hadiyeynaya an yushcirahaa inuu calaamadiyo calaamadintaas maxay noqonaysa waa la suntayaa bixadiidatin bir baa lagu suntayaa fii safxati sanaamiha alaymani waxaana laga suntayaa kuruska dhinaciisa midig marka alaymani buu yii alyumna baa ficnadu de waa muana markaa saxati sanaami alyumna ila saxadii baa yumnaae kurusku ila ayman iyo aysan ma kale kurusku mid keliye marka waxay sheekhu halkan inuu alyumnaa yidhaa bay ahaydo waa nactun lisaxati laa lisanaam waayo sanaamki kursi kuruski weeyaanoo kuruska midig iyo kuruska bidix de kala jiraan laakiin waa dhanka midig ee kuruska iyo dhanka bidix bidixunbay kala noqonaya laba kurasoo mid keliye markaa sheekhu ayman buu sanaamkiibu ka nactiyey marka waa in dhinaca bidix dhinaca midig ee kuruska ayuu ka suntaya oo birta dee markaa waxa weeyaan la kulli ayuu markaa ku suntaya wuxuu yihi wa an yuqallidahaa waxa kale oo la sunneeyaa inuu kooree koor u xidho marka muxuu koor uga dhigayaa khuraba alqirabi wa naxwahaa qarbadada ama jalxadaha maaragtay naaskooda jalxadda naaskeedan biyaha laga shubay iyo wax lamida ayuu de maarata la soo gooyey ayaa markaa inta xarig lagu xidho koor looga dhigaya loo xidhaya iyo wa naxwaha wixii lamida min alkhuyuuط اlmaftuulati wاljuluudi ee ah markaa duntii soohnayd ee harka ahayd iyo hargihii kan waa waxyaaladii ay markaa caado u lahaayeenoo la yaqaanay ayaa markaa lagu xidhaya oo markaa de xarig yaraya inta saa logu xidho intana qoorta loo gelinaya wa yuqallida waxaa la sunneeyaa inuu markaa mareegtaa u xidho albaqara lo-da iyo walghanama adhiga walaa yushciraha iyada laakiin aanu suntin saasuu sheekhu yihi laakiin waxaa la yidhi may waa la suntaya loda waa la suntayaayo iyadu geeli ayay halkaa kala mid tahay oo xadiis jaabir uu warinayo saxi muslim ku jira baa wuxuu ahaa albaqaratu min albudni iyadu budunkay ka tahay budnigay ka mid tahay markaa dee budniguna waa ta waa geeliyo waa markaa iyada waa la suntayey tanna iyadana waa saas kale waa la suntayaa waliba de markii sidaa loo sunto dhiig iyo waxbaa ka iman nabigu alayhi salaatu wasalaam sida ibnu cabaas uu leeyahay dacaa binaaqatihi faashcarahaa fii safxati sanaamiha alayman wasalata canha dam nabigu alayh sala intu aggaa ka suntay ayuu dhiiggiina uu ka ka masaxay nabigu alayhi salaatu wasalaam waqalladaha naclayn laba kaboodna koorbuu uga dhigayo uu u marka arigii um isaga taas taasunbaa loo xidhayaa laakiin geelii iyo lodii waana la suntayaa alkaa dhabarkaa laga suntaya kuruska qoortana waa looga xidhay muxuu qoraya oo ah may laakiin kitaabku sidaa maaha waa kii kasaa qoraya daqistaanigiiba meel wax ka keenin ma sheegayo mta kitaabka in la bedelo maaha kitaabka in nusakta kale maay qorayaan iyagu kuwa kale saasay qorayaan sooma kaasina nukadkii ahay wayuqalid albaqara walganam soo saas maa waa saas wuxuu uhi sheeku fain caiba minhaa shayun wax haddaba kamida hadyigii la waday wax kamidihii ah haddii intaan la gaadhin xaramkiiba intaan la gaadhin ama aan la gaadhin waktigii la gowrici lahaa dhexda iyadoo lasii socdo ayuu naafkii de naftu qabatay marka weli naftu kamay bixine caibadu sideeda wuu halaagsamay weeyaane laakiin wuu halaagsamay looga jeeda yan u xanuunsadayoo waxaa looga baqay inuu markaa dhinto naxarahu wuu gowracaya qofka wuu biraynaya intaan naftu ka bixin ayuu biraynaya waamasa naclahu fii damiha kabtii koorta u ahayd na wuxuu dhex gelinayaa dhiiggii ka daatay wa daraba safxatahu halkaa luqunta ayuu markaa kaga dhufanayaa dhiigga waa calaamad wa khallaa baynahu wa bayna almasaakiin markaasuu isagii masaakiinta isku sii daynaya marka waa calaamad baa la yiio waxasan loo samaynaya waa calaamad laysla yaqaanayo hadyiga neefka marka dadka socotalaya soo mara neefkii arkaa waxay garanayaan neefka inuu hadyi yahay wixii masaakiinaha wax ka cuni wixii aqniyiina waba ka cuni mayso ila masaakiinta lahaay marka maxaa la samayn saasaa la samaynaya deetana wakhallaa baynahu wa bayna almasaakiin waxaa cunaya oo u banaynaya masaakiintii kuwan isaga la socday waxba ka cuni maayaan isaga iyo kuwa la socday toona waxba kama cunayaano nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ibnu cabaas eh, abu qubaysa ayaa eh, warinaya in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu raacin jiray geela uu markaa kacbada u dirayo markaasaa wuxuu ku odhan jiray in catima minhaa shayu haddii wax ka halaagsamaano fakhashiita calayhi mowtan inuu dhinta aada uga baqato fanxarhaa gowrac uma qmisnaclahaa fii damiha kabteeda dhiiga geli uma drib bihi safxatahaa halkaa safxadeed iyo luqunteeda ku dhufo walaa tacamhaa anta adigu ha cunin walaa axadu min ahli rufqati iyo kuwa kula socdaatoona maxaa laga inay dedejistaano markuu nafyar xanuunsadaba ay ka gaadhsiiyaan oo yidhaahdaan waa kama maxay u xanuunsanaya waa laynoo fasaxay marka waa iyaga waa loo qoysgoynaya hadhowtana marka waay qali uda kii ay u baqaan unbay qalilan iyagii damac kama hayo oo rajo kama qabaanayo iyaga waxba kuma laha marka markii ay gowracaan halkaasay kaga dhaqaaqayaan iyagu dadkaa kale masaakiinta maaratay dhulka maraya wixii ilahay ka arsaaqaya ayaa cunaya calaamadaana waa u si loogu garto inuu waxaan hadi wuxuu yihi waman nadara qofkii ku nadra sawma sanatin halkana wuxuu ka gelayaa nadarkii soonka oo isagana laba suuro ayuu inooga soo qaadi doonaa suurada koowaad qofki ku nadraya sanad inuu inuu soomo iyo qof ku nadraya maalinta waxaasi dhacaan ama hebel yimaado inaan soomaan ku nadri ka hore ku horreysay wuxuu ihi waman ku nadro sawma sanatin bicayniha sanad cayiman inuu soomo oo laba qaab buu dhici karaayo qofku inuu yihahdo waxaan ku nadray sanad inaan soomo waa dhici karta iyo inuu yidhaahdo sanadka soo socdee kun afar boqol shan iyo afartanka gebigiisa inaan soomaan ku nadri waa sanad cayiman waxaa lamida ah inuu yidhaahdo sanad berri ka bilaabmay sanad maalin kasta sanad baa bilaabme kulli sanad baa bilaabma soo ma ila maalintaa maalintoodu sanadka ku buuxaa markaa sanad berri ka bilaabmay sanadka berri ka bilaabmay inaan maaragtay waxa weeyaan soomo ayaan ku nadira haduu irado waa mucayan sanad uu cayimay hadduu ku nadiro lam yaqdi ayaam alciidi watashriiqi wa shahra ramadaan buu yidhi dee sanadkii dabcan wuu ku laasimaya la soonkii waa cibaadi markuu ku waajibo sanadkii waxaa ku dhex jira maalmo ciide iyo bil ramadaan iyo ayaamu tashriiqii iyo oo de la sooma aan la ogolayn ka waran kuwaa siduu ka yeelayaa dee dabcan masoo elasokoodu waa xaaraan ciidda iyo ayaamu tashriiqa ramadaantana dee wuxuu ka soomayaa waa faralkii ee nadarkii maaha haddaba waayo hadhow ma soo qalaynaya may ma soo qalaynaya baa sababtuna waa maxay dee marka horeba nadarkiisa may gelin kuwan ciidda iyo ayamtashriquna waa sanadki waa uu cayimay sanadkii wuxuu yihi sanadkaa de markaa sanadkaa waxaa gelaya uun wixii soonkooda lagu nadri karayay marka ciidaha iyo tashriiqu marka horeba soon ma ilahayn ramadaantuna sideeday u waajibtay nadarka kuma waajibayso markaa qala loogama baahno wain kaanat imraatan haddii qofka nadrayaa qof dumara ahayd faxaadad dee dhiig baa ilankamana dhiiggii caadadii bay helaysaa sanadkii intaa soo jeere qadad way qallaynaysaa iyadu ayaamal xaydi maalmaha ay xaydsanayd fii asaxi lqowleyni labada qowl ee masalada ku jira kooda sixada badan hadday gabar tahay sanadkaa beri laga bilaabo berri laga bilaabo sanad xidhiida inay soontay ku nadarta de waxaa imanaya ayaamulxaydkiibaa imanaya qallaheeda miyaa laga doonaya sheekhu wuxuu rajaxay laba qowl baa kusugan masalada qowl wuxuu leeyahay waa laga doonayaa qallaheeda oo lannahu maxmuul calaa machuudi sharci machuudu sharcigii baa lagu xambaarayaayo dee rabadaantii waajibka ahayd maalmaha ay caadada leedahay soomay soo qallayn jiri soonka nadarkana kii unbaa lagu dhisaya kaaba maadaama maalmihiisa lasoo qallaynayey kana maalmaha ay dhiigga leedahay waa lasoo qallaynaya xaamilan lahu calaa machuudi sharci waayahay taasi waa taas qowlka kale wuxuu le may ma qalaynayso maxaa yeelay kaasana imaam nawowi uu oo markaa muctamada sababtuna waxa weeye maalmahani sanadkiibay ka mid yihiin sanadkaa bay ku nadartay soonkeeda dee maalmahan sharcigiibaaba u diidan inay soobto marka wax aan nadarkeediiba soo gelin ayuunbaa laga soo qaaday ama tan ramadaanta de bisha ramadaan soonkeeda dhan baa waajibay qowlkaa ilaahay baanu ku waajibay laakiin halkan nadarkeeda wey nadarkeedi waxa soo gelaya uun maa kaana qaabilan lisiyaam wey wixii soon aqbalayay unbaa soo gelaya maalmahan xaydkulan kuma jiraan wixii soonka aqbalayay marka waxba qallayn mayso ayuu imaamu nawowi raximah llahu tacaala leeyahay suurada labaad wain nadara hadduu ku nadro an yasuuma alyowma aladii yaqdamu fiihi fulaan maarata maalinta uu imanayo hebel inuu soomu ku nadri wuxuu yidhi horta ma ansaxayabaa laga hadlay halkan lam yasixa nadru qofka nadarkiisu ma ansaxayo fii axadil qowleyni labada qowle maslada ku jira mid siduu leeyahay wayasixu wuu ansaxayaa fi laakhari kale eeg nadarka dee waxaa shuruudiisa kamid a ah inuu wuxuu qurba iyo daaco yahay qofku wuxuu karayo lan waa ki xadiidku ma laa yamliku bnu laa nadra fii macصiyaةi اkhaaliq walaa fi ma lam yakun bnu aadam nadar kuma sugna ilaahay subxaana wa tacaala macsiyadiisa iyo wixii qof garanayni aanu awoodeyni markaa maalintuu imanaya markaad leedahay de maalintuu imanaya garan maysi goormay ila waxaa lagaa doonayaa maalinta inaad tabyituniya habeennimadii soonkii sii niyooto markuu berri imanayoo kale inaad caawa sii markaa berri inuu soo geli dooniyo in kana allahu aclam dhexda lagu heliy de baaqan waad un u inuu berri imanayo haddaad hataa akhbaarta tatabucdo markaa qowlkaas wuxuu le maba ansaxayo qowlka kale wuxuu le wuu ansaxaya waana ka muctamadkaa maxaa yeelay dee qofkii intuu akhbaartii raadiye markuu ogaado inuu berri qorshuhu yahay inuu soo galo ayuu caawo sii niyoonaya caawo sii waa caadi wuxuu ihi fain qadima haddaba hadduu imaado fii asnaai nahaari maalinimadii nawaa sawmahu dee soonkiisiibuu niyoonaya habeennimaduu sii niyoonaya markuu ogaaday inuu imanayo wa yujziuhu taasaana kaga filan markaa nawaa sawma maaha macnedu markuu yimid kadib buu niyoonaya maaha nawa ay mina leyli wey ile tabiidkii baa shardiye habeennimada ayuu sii niyoon inuu sooma yuu nadrigiisii berri ka sooman yahay wa yujziuhu ugu filan tahayo wuu ka gudayaa soonkaasi wain kaana muftiran isagoon waxba warqabin oo iska afuran haddii uu qofkii soo galo dafuu soo yidho magaaladii lazimahu lqadaau dee soon ku waajiba aabuu ka tegaya qalle ayaa ku waajibaya waa markaynu dhahno uu ansaxayaa wey wain waafaqa daalika qofka imaatinkiisii hadduu ku beegmo shahra ramadaana bishii ramadaan dhexdeeda hadduu ku beegmo bishii ramadaan buu qofkiiba yimi lam yaqdi qadaa ma jirayo qalle ma jirayo dee soonkaas maba asixinba nadarkiiba ma asixinba maxaa yeelay maalin sideeda u waajibtay dee nadar laguma waajibiyo alwaajibu bisharci laa yasixu nadruhu lannahu waajibun aslu taxsiilu xaasil buu noqonaya wax waajib ahaba dada waajib baan ka dhigaya dee kama dhigan karaysa markiis waajib ba ah. wa in waafaqa yowmal ciidi maalin ciideed haddii uu waafaqo oo maalin ciida uu yimaado ciiddiina in la sooma waa xaaraan wuxuu ihi qadaahu wuu qallaynayaa ninkani fii asaxi lqowleyni labada qowl ee masalada ku sugan kooda sixada badan saasuu yihi sheekhu laakiin aad baa halkan sheekha loogu qabsadayo isagunbaa sidan doortay baa leeyahy culamada qorkod waa mesha laba qowlba kuma jiraan qofkan waxaa caddaatay nadarkiisa waxba ka jirin maalin aan soonkeeduba banaanayn inuu nadarkiisii ku dhacay baad caddaatayoo nadarkuba aanu ansaxayno laa nadra fii macsiyat illaahi wey nadru fii macsiyati macsiyo nadarkeed ma ansaxayo ciidoo la soomaano waa macsiyo markaa waxba kama jirayaan qalana laguma leh nadarkiisuna ma ansixin kaasaa markaa saxa oo rajaxan kan sheekhu uu sheegay sheekhu ansixiyeyna waxaa la yihi laa yucrafu man xakaahu hayru musanif baaga la yidhi iska daa inuu kii asaxa ahaa noqdee cid sheegtay oo shaafici ka soo guurisay oo aan musanifka ahaynba la garan maayo baabay culamada qaarkood yidhaahdeen halkaa kaga baxkaan waman nadara salaatan salaaddii ukaale lagu nadrayey waman nadara salaatan qofkii salaad ku nadra lazimahu rakcataani laba ragcadood baa ku waajibaya fii asaxi اlqowleyni labada qowlee masalada ku sugan kooda sixada badani siduu yahay wa rakcatun fi اlaakhari qowlka kale siduu yahayna ragcad quraa ku waajibaysa waa maxay halkani wuxuu ku nadiray salaad markaa muu sheegin salaaddii intay noqonayso waxaan ilaahay bal u gala inaan salaad tukado bu nadarkii de u ansax yeela waa cibaade waayo haddaba mise ragcadood buu tukanaya laba qowl baa ku suganoo bidixu le laba ragcadood lianna hada huwa almachuudu fii waajibi sharci wa yuslaku binadri maslaku waajibi sharci wey waajibkii sharciga dee saasaa lagu yaqaano sharciga salaada waajibtayee ugu yari waa laba ragcadood nadarkiina waa cibaadadii waajibinaya markaa laba ragcadood buu tukanaya ayuu qowlkaasi leeyahay waaya qowlka kale wuxuu leeyahay waa marka kaasaa muctamadka ragcatayn kaasaa muctamada qowlka kale wuxuu leeyay waa ragcad me ragcad un baa la sababtuna waa maxay de waxa wax ugu yar baan ihi waxba sheegin inta ugu yar baa laga soo qaadaya sharcigana waxaa ku soo aroortay ragcad qura oo ansaxaysa waana witridii sowma yuslaku binadri maslaku jaaizi sharci wixii uu sharciga kusoo arooray ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdee ayaa lagu xambaarayaa sharcigiina ragcad waa la hayaa mar haddii ragcad sharcigii lagu hayo ragcaddaasi ayaa kaga filan buu kaasina leeyahay waay ukaalay markaa tii u dambeysay hadduu waman nadara cidqa raqabatin qofkii ku nadara inuu addoon xoreeyo ajzaahu waxaa ka gudaya maa yaqacu calayhi lismu wax un magicii addoon xorayn ihi uu markaa ka ku dhacay addoon inuu xoreeyey un wax ay ku dhaboobayso oday gaboobay islaan gabowday ilma yar qof markaa maaratay waxa indhala ku dhagala ku markaa curyaana addoon un noocuu ha noqde inuu addoon ku waalan hadduu doona wax uun addoon noqonayo oo markaa deetana addoon buu xoreeyey magacaas in laga helun baa la doonaya saasuu midile waanka muctamadkaa wa qiila waxaa la yidhi mayane laa yujziuhu kagama filla ilaa maa yujziu fi lkafaara haddii kafaaro lagu yeesho inuu addoon xoreeyo ah addoonkii ka gudayey wuu inoo iman doonaa insha allahu tacaala baabuhihaar buu inoogu iman doonaaye oo ah addoon dee dhammaystiran oo aan ceeb lahayn oo isku filaan karayo oo shaqaysan karayo oo saasay odhanayaan kaasunbaa kafaarada gala marka kii kafaarada gudayey ayuunbaa halkana laga doonaya wixii wax waajibayo marka wayuslaku bihi maslaku waajibi sharci sharciga wixii ku waajibay ayaa maslagiisii la marinaya waa qaacidadii markaa khilaafiga ahayd ayuunbaa meeshan ku jirta kaa horena wuxuu leeyahay mayanay maslaku jaaizi sharci jaaizu sharcigii ayuunbaa la marinaya sharcigana dee addoonkaa eberkaa in la xoreeya way iska banaanay bal cibaaday ahayd de markaa waa weeye kaasaa marka halkana waaa la rajaay masladan waaa la rajaxayaa maslaku jaaizi sharci tii ka horreysayna la rajaxay maslaku waajibi sharci in markaa la mariyo nadarka ayaa la rajaxay hada wsal اllahu waslm alaa nabiyina mxamed wallahu aclam cibaadaadkii halkaas insha allahu taala inoogu joogaan bixamd illaahi tacaala markaa mucaamalaadki ayaynu weysada usoo biyeysanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala haynoo fududeeyo subxaana rabbika rabi اlcizati camaa yasifuun wasalaamu cala lmursaliin walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ma ansaxayaa qofku hadduu ku nadro inuu guursado buu yihi <laughs> waayahay hadduu yahay u ansaxi laakiin waa iska mubaaxaadka bay leeyihiino almuqallabu fiihi jaanibu shahwati jaanibu qadaai shahwi marka iska mubaaxaadka ayuu ku biiraya marka waxba nadarkaasi dee laazimi maayo marka hadyiga abcan waa haddii aanay isaga xaaladii mustaxabka u noqonaya haddii aanay noqonin qaar baa ku nadiray in maaragtay laba dumar iyo saddex dumar afar baan ku nadiray wuu ka odhanaya waa inay midu ka maaragtay mustaxabku waa in xabadu lagu kaafto ole dumarku way jecel yihin hawshaas madhabkuna saasuu qoraya markaa de afartii markaa nadarkooda ansixi maayaa ka soo baxaysa hadyiga maxaa yaa loo dhiibaya dadka xaramka ka shaqeeya marka hadyiga ma waxaa loo dhiibayaa dadka xaramka ka shaqeeya haddaad de adiguba tagtood gawracdana waa caadi intood tagto hadaad waa caadi haddaad iyaga u dhiibto iyagu kaa gawracana waa caadi ma loo safri karaa buu yihi oo sadurixaal ma loo samayn karaa qabri muctaqidan anahu min awliyaa illaahi isagoo qofku aaminsan inuu awliyada ilaahi kamid yahay wa anahu yasmacu wayujiibu isagoo aaminsan inuu maqlayo oo uu u jawaabay inuu maqlayo u jawaabaya daliil bay u baahan tahay meydku inuu wax maqlayana khilaaf baa ku jira amwaaddu inay wax maqlayaan khilaaf baa ku jira ama jawaab jawaab anigu ma ogin wax sheegayna ma garanayo laakiin inay mawtaagu wax maqlayaan iyada culammadu waa masale khilaafiyaho saxaabaduna ay isku khilaafeen ciddii ka dambeysana isku khilaaftay iyadu markaa dhib badan ma laha haddaba in loo safro qabriga ma garanaya halkan aan kaga hadlay an meel kale kaga hadlay waa masle iyadana culamadu xabaal booqashadeed ma loo safri karaa waa masle culamadu ay isku khilaafsan yihin oo culammada qaarkood ay diidan yihiin iyagoo xadiidka ka qaadanaya laa tushad rixaalu ilaa ilaa alaaثati masaajid culamada qaybo badan oo kamidina ama siday u badan yihiin yihiinba noqon kartaana way ogol yihinoo waxay leeyihiin waa loo safri karaa in xabaal la booqdo lasoo ziyaarto xadiikuna taa kama hadlaya wuuu ka hadlayaa masaajidada lagu soo cibaadaysanaye loo safrayo saddexdaa mooyaane masaajidada kale nadarkoodu ma ansaxayo waxba loo safri maayo laakiin xabaalaha kama hadlaya xadiiku taasaanad moodaa malaha inay xoog badan tahay oo safarkaa xabaasha loo la booqanayo la tegayo wax basiya inaanu ku sugnayn ayaad moodaa inay markaa rajaxan tahay culamada shaaficiyana siay markaa u badan yihiin taas wey wallahu aclam